alxamdu lilah rab اlcaalamiin w salى اllahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alqawaacid walusuul jaamica waxaynu ka bilaabaynaa alqaacidaة الsaadisaة wاlhamsuun qaacidada lix iyo kontonaad ayuu sheikhu halkan kaga hadlaya waxa uu sheikhu yihi raximah اllah yaquumu alwaarisu maqaama muwarisihi fii kuli shayin yatacallaqu bitarikatih yaquumu alwaarisu wuxuu istaagayaa kii dhexlayey maqaama muwarisihii kii dhaxal siinayey ama dhaxalka u sababayey ee uu dhexlayey maqaamkiisuu istaagayaa fii kulli shayin wax kastaba meeshuu isagu joogay ayuu istaagayaa shaygaasoo yatacallaqu bitarikatihi ku tacalluqaya tarikadiisi iyo xooluhu ka tegay ee laga dhexlayay ku tacalluqaya maqaamka kuu dhexlayey maqaamkiisuu istaagaya ilaa ma stuniya wixii laga reebay mooyaane min khiyaari asharti washufcati waxaa laga reebay oo ahaatay khiyaar sharti lagu helay ahaatay iyo washufcati shufco ahaatay shufco ahaatay idaa lam yutaalib ilmuwarisu fii qowlin daciifin labadaa waa haddaanu dalbin marka laga soo reebayaa kan la dhaxlayaa marka aanu dalbin weeye khiyaaru shardiga ama shufcada aanu dalbin markaanu shufcadaa dalbin weeye fii qawlin daciifin qowl daciifa marka lagu socdo masalada uu halkan sheekhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay ruuxa cid dhaxlaya cidda uu dhexlayo maqaamkiisa xoolaha uu dhexlayo inuu istaagayo oo kaa uu dhaxal joojinayo ayuu maqaamkiisii joogsanayaa oo maqaamkiisii istaagaya waayo waxyaalaha markaa yacni uu ka dhexlayo waxay noqonaysaa dhaxalku inuu markaa u sugnaanayo oo isagoo markaa xisada iyo siday dhaxalka u kala leeyihiin ay u kala qaadanayaan dhaxalku yagu u sugnaanaya xoolaha yagaa yeelanaya xuquuqaha iyo wixii markaa ku tacalluqa maydka ku tacalluqa xoolihiisa ku tacalluqana maqaamkiisi buu istaagaya dayman hadduu lahaa cidduu daymanka ku lahaa waa ka doonayaa isaga ayaa mutaalabada samaynaya waayo maqaamkii ku dhexlayay ayuu taagaya haddii dayman lagu leeyahayna daymankii isagaa ka bixinaya daymanta tarikada yacni markaa wax laga qabto waxa ugu horaynaya marka isaga laga tajhiisiyo xoolahaas oo isaga laga aaso waa in markaa daymankii lagu lahaa laga bixiya wixii dayna ee maydka lagu lahaa waa in xoolihiisa laga saara dhaxalka iyo wasiyada iyo wax walba waxaa ka horreeya in daynka maydka laga reebo oo ruuxaas markaa maydka ah daymanka laga bixiyo xoolihiisana daymanka in laga bixiyaa wax walba waa ka horraysa wax walba waa ka horrays ashyaada kale waxay imanaysaa bacda dalik marka ciddii dayn ku lahayd waa inuu daymankii ka siiyaa dardaarannada markuu daymanka bixiyo dabadeed waa inuu dardaarannadiisii fuliyaa hadduu markaa xoolo cid u dardaarmay waa inuu dardaarankii markaa fuliyaa maqaamkii kuu dhexlaya ayuu taagan yahay waa inuu markaa fuliyaa ciddii uu xuquuq ku leeyahay waa inuu xuquuqdii uga soo celiyaa oo uu markaa ka doonaa oo uu xoolihii marka waxaweeye ka soo qaadaa ciddii markaa lagu lahaa haddii khiyaarulcayb iyo wax la midoo kale ay jiraan waxbuu iibsaday wixiibaa ceebe ku soo baxay ceeb baa ku soo baxday yacni khiyaarulcayb buu yeelanayey markaa ruuxan wax iibsaday ee markii dambe dhintay marka waxa weeye khiyaarulcaybkii waxaa ku tasarufaya yacni waariska oo siduu markaa meydku khiyaarulcaybka eh, u lahaa oo shaygii mabiicee la iibiyey eh, haddii ceebe ku soo baxday khiyaaru u yeelanaayey ayaa waariskan dhexlayeyna khiyaarkii u yeelanayaa way noqonaysaa yacni ceebtaa shaygii ku soo baxday ama markaysaga ceeb loo qariyey ha ahaato ama ceebaan lagu ogayn ha ahaato mid walba khiyaar buu ka yeelanaya marka wuxuu ninkani yahay dhaxlayaa naa'ib oo kaleu ka yahay markaa muwarisku dhexlayy marka maadaama uu naa'ib ka yahay wax kasta oo uu markaa mutaysanayey ama uu yeelanayey ha ahaato dayman ha ahaato xuquuq ha ahaato wax kale wuxuu istaagayaa maqaamkiisiibuu istaagaya maqaamkiisii ayuu istaagayaa wuxuu markaa xaq u yeelanayeyna xaq buu u yeelanaya xaqa ayuu u yeelanaya markaa sidaas ayay noqonaysa yaquumu alwaarisu maqaama muwarisihi fii kulli shayin yacni wuxuu istaagayaa ka cid dhexlaya cidduu dhexlayey maqaamkiisuu istaagaya shay kasta oo tarikada ku tacalluqa maqaamkii muwarisku istaagayaa waarisku mooyaane wixii laga soo reebay waxaa laga soo reebana sheikhu wuxuu ku sheegay laba mas'alo labadaa masalo waxay tahay waa khiyaaru shardiga iyo shufcada yacnii khiyaarulcaybkii iyo khiyaaru shardigii baa la kala saaray waayo khiyaaru shardigu waa arrin ikhtiyaari ah laakiin khiyaarulcaybku waa xaqu sidiisa marka u yeelanayay asaalatan marka farqiga noocaasaa ku sugan saas aawoodee culammada qaarkood waxay yidhahan hadday khiyaaru sharti oo kale tahay oo sharti marka loo dhigtay khiyaarka yacni waxa weeye inay bayca ka noqon karo oo waxa weeye saddex maalmood uu khiyaaru shardigaa leeyahay waa arrin ikhtiyaari a ah wey marka hadduu gudaheeda intii dhinto oo aanu markaa isagii mutaalabo ku samayn oo aanu odhannin khiyaarkii waan doonayaa xoolihii in layga celiyaan rabaa aynu la kala noqonno waalidkii dhexlayey taa ma samayn karaa mise ma yeelanayo maxay culammada qaarkood yidhaahdeen ma yeelanayo waayo xoolaha cidda markaa uu dhexlayo inuu ilaaliyo ayaa saaran laakiin xoolo kale inuu kasbo yacni taasi waxa weeye mid saarnayd ma ah ruuxanna shariig lama ahayn saas aawadeed tasarruf cusub lama iman karo waxaa la mid a ah shufcaday yidhaahdeen shufcaduna waa xaquu ku mutaysanayo yacni markaa shariiku shariiggiisa ku mutaysanayo laba ruux baa waxay wadaagaan hanti maguuraanah oo aan kala qaybsanayn ayay wadaagaan beer oo kaley wada leeyihiin beertu ma kala qaybsana waa isku illin yacni waa isku dariiq waa isku marka waxa weeye isu sii daysan tahay beertaa nus iyo nus ayaabay u leeyihiin ama ceel bay wada leeyihiin wax ma guuraana waa inay tahay markay waxaa wada leeyihiin ruuxa markaa shariigga la ahi hadduu doono inuu iibiyo waxa u xaq xaqle inuu ka iibiyo waxaa xaq u yeelanaya kan la wadaaga waa inuu isaga ka iibiya hadduu haddaba yeeli waayo oo isagoo isagii aan ogaysiin ayuu iska tallaabsaday dabeedna cid kaleu ka iibiyey cid kale ayuu ka iibiyey shufcadu waa xaqu ku mutaysanayo inuu bayci soo ceshado oo ninkan marka waxaweye la wadaagaye meesha lalahaa waantidan maguuraankii ay kala dhexaysay inuu waxaweye ka soo ceshado lacagtiisina siiyo arrinkaasina ay tahay arrin ijbaariya oo uu sharcan u mutaysanayo shufcada xaqa noocaasa la yidhahda waa xaqaa shariigu ku mutaysanayo shariiga uu ku mutaysanayo ee uu awoodda ugu yeelanayo waxa uu iibiyey inuu soo ceshado oo isagu la wareego marka taasaa shufca la yidhahdaa marka tan noocaasoo kale haddaanu mutaalabo ku samaynin muwariskii shaygii waa iibiyey shariiggii baa iibiyey kii kale la wadaagayeyna waa noolaaba markaa uu iibiyey waana ogaaday isla markiiba mutaalabo kuma samayn dabeedna markaa degdeg buu u dhintay xaalka caynkaasa ah, ma samayn karaa waarisku inuu shufcadii mutaalabo ku sameeyo uu yidhaahdo markaa xaqii shufcadaan doonay mise waxa weeye hadduu markaa ninkii shufcada u xaqa lahaa u dhintay xaqaasi waa dhacay waxay culammada qaarkood leeyihiin xaqaasi waa dhacay bay leeyihiin oo marka uu isagu mutaalabo ku sameeyo xaqa yeelan lahaa laakiin dadkan kale aan markii hore shurakada ka mid ahayn ee hantidan aan waxba kulahayn ee dib ka yeeshay yacni xaqan marka hadda ma soo ceshan karaan shufcadiina ma qaadan karaan shufcadiina ma qaadan karaan marka istisnaaga labadaa shay buu u dhigay khiyaaru shartiga iyo shufcada waxaanu ku xidhay idaa lam yutaalib almuwarisu fii qawlin daciifin waa marka aanu markaa muwarisku dalbin ayaa markaa laga reebaya laakiin hadduu dalbay wuxuu noqonayaa in niyaabadii uu ku socdo xaqanna markaysaga waxaa markii horeba dalbay yacni saaxibulxaq oo muwariskii ah ayaa dalbay marka maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa inuu asalkii daba soconayo oo isaguna uu xaq u yeelanayo inuu arrinkii yacni shufcadii soo ceshado ama inuu markaa khiyaaru shardigii yacni markaa uu sameeyo oo uu khiyaarkii markaa qaato calaa kulli xaal qowl daciifay markaa mas'aladaasi ku sugantay iyo istisnaagaasi ee laakiin sida saxiixa buu sheikhuu yidhi ee uu sharxa ku arjaxaayo waa in mas'aladan lafteedu khiyaaru shardiga iyo shufcadu ay la mid tahay masaa'isha kale ayna istisnaba lahayn oo la odhanayo yaquumu alwaarisu maqaama muwarisihi fii kulli shayin yatacallaqu bitarikatihi haddii marka ay tahay khiyaarulcayb iyo hadday khayrkee tahay iyo hadday wasiyaad la fulinayo tahay iyo hadday duyuun ama la doonaayo ama la bixinayo tahay iyo hadday khiyaaru sharti tahay ama ay shufco tahay kullu daalika wuxuu istaagayaa ka u dhexal joojinaya maqaamkiisu istaagaya marka cala aliطlaaq inay masaladu tahay baa saxiixa oo sheikhu wuxuu yidhi wainama ikhtalafa alculamaa'u hal yaquumu maqaamahu fii khiyaari sharti wa fii xaqi shufca waxay isugu khilaafeen oo keliya culammadu ma istaagayaa waarisku maqaama muwarisihi khiyaaru shardiga gudihiisa ama xaqa shufcada ama xaqa shufcada faalmashhuuru can axmed annahu laa yaquumu fiiha maqaama muwarisihi bal tabtulu bimowti lmuwarisi in lam yakun taalaba biha sida caanka ka ah imaam axmed waa inaannu istaagayn kuu dhaxal joojinaya maqaamkiisa inaannu istaagayn weeye ee waxay ku buraysaa kii la dhexal joojinaya ee la dhexlayey geeridiisa xaqaasi ku buraya oo xaqii shufcaduna ku buraya khiyaaru shardigina ku buraya in lam yakun taalaba biha waa haddii aanu dalbin laakiin hadduu dalbo qowlan waaxidan yacni waa istaagayaa waarisku maqaama muwarisihi qowlan waaxidan wasaxiixu annaha milu hayriha sida saxiixina wuxuu yahay waa inay mas'aladana la mid tahay masaa'isha kale lianna almaqsuuda waaxidun walaysa calaa ibtaaliha daliilun waayo maqsuudka looga jeedaa waa mid qura burista ay buraysaana deliil male ama xadiiska lagu soo wariyey oo sheegaya yacnii shufcadu inay ku burayso geerida waa daciif ma asixin ma asixin walaa tacliilun saxiixun tacliil saxiixana male tacliil saxiixana male oo waxaa la deliishadaa mar waxay noqotaa deliil yacni ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi culammadaa ku ijmaacay yacni saasoo kale deliil loo deliishada ama qiyaas saxiix adiladay ku daraan culammadu marna waxay noqotaa tacliil oo tacliilka culammadu ama tacaaliisha way marka waxabay deliishadaan marka waxyaalaha la deliishadaa labada nooc bay noqotaa ima tadliilun wa ima tacliilun ama waa in deliil masalada loo sheego ama waa in tacliil yacni waxa weye macquula la sheego oo labada shay isugu mid noqonayaan ama ku kala duwanaanayaan laakiin tacliilku hadduu daciif yahay wuxuu noqonayaa inaannu marka waxa muctabar ahayn oo aan la qaadan wamaa qiila fiiha min altacliili mawjuudun fii hayriha wallahu aclamu tacliil waa la sheegay laakiin tacliilku saxiix ma aha waa tacliil daciifa marka tacliilka laga sheegayna wuxuu ku sugan yahay ashyaada kaleba waa ku sugan yahay marka mar haddii waxa suwarka kale ee la garanaayo in waarisku istaagayo maqaama muwarisihi suwarkaa kaleba uu ku soo arooraayo haddana markaa aanu taasiir keensanin waxaa laga qaadanayaa tanna inaanu ku keensanay wallahu aclam alqaacidatu asaabicatu walkhamsuun tanna waa qaacidada toddoba iyo kontonaad oo ka mida ah min alqawaacidi walusuul jaamica sheikhu wuxuu uhi raximah ullah yajibu xamlu kalaami annaatiqiina cala muraadihim mahma amkana fi alcuquudi walfusuuqi waliqraaraati wagayriha waxaa waajiba xamlu kalaami annaatiqiina kuwa hadlaya hadalkooda in lagu xambaaro calaa muraadihim muraadkooda iyo niyadooda in lagu xambaaro iyo sida iyagu uga jeedeen ayaa waajiba mahma amkana fi alcuquudi walfusuuqi waliqraaraati wagayriha mar kastay suuragal tahay oo ay suurtowdo in waxa weeye hadalka dadka in lagu xambaaro sida muraadkooda iyagu doonayeen in lagu xambaaraa mar kastay suuragal tahay caqdiyo hadday ku saabsan tahay hadday fasakhya ku saabsan tahay haddii wax la qiranaya ku saabsan tahay hadday ashyaa kale ku saabsan tahay mar kastay suuragal tahay muraadkooda in lagu xambaaro hadalkooda waxaa waajiba in hadalkooda lagu xambaaro muraadkooda ayaa waajiba qaacidada halkan sheekhuu ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay niyaadka iyo maqaasidda in la ictibaarinayo dadkuna hadalkooda waxay uga jeedeen intuu hadalkoodu sidaa ixtimaali karo aqbali karo in loogu xambaaraayo waxa baxaysa haddaanu aqbali karin oo hadalkoodu haddaanu sidaa aqbali karin ou macno kale ku cad yahay maqbuul ma noqonayo lagamana dhegaysanayo saasaan uga jeed lagama dhegaysanayo saasaan uga jeed oo hadduu yidhaahdo kalaam sariix ku ah ama daahir ku ah macno faasida lagama aqbalayo hadduu yidhaha macno wanaagsan baan uga jeedi wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa in dadka qaarkood hadal kufri sariix ku ah ama daahir ku ah inay cabbiraan dabeedna ay yidhaahdaan waxaan uga jeeday saaya sidaas oo macno kaloo daahirka khilaafsan in lagu awilo ay markaa sheegaan sida inay markaa ku hadlaan hadalla kufri ah mutasawifada qaarkood baa saas samaysa wuxuu iska odhanayaa hadduu doono yani waxa weeye isagoo mu'miniin la hadlaya oo muslimiin la hadlaya macbuudukum taxta qadamay kaa caabudi jirteen addimadayda hoostoodu ku sugan yihi markaasaa dabeed marka hadhow la odhanayaa shiikhu hadalku ku hadlay waana dhacday waa la yidhi yacnii shiikhu hadalku ku hadlay wuxuu uga jeeday ma aha macbuudka markuu sheegaaye allah ugama jeedin ee wuxuu uga jeeday yacnii dahab baa halka ku aasanoo ku jira ya idinkuna adduunyada markaa caabudaan oo aad ka daba dhacdeen marka muraadku uga danlaya waa saas ninkii xallaaj la odhan jiray xuseyn ibnu mansuur hadalladu ku hadlay ee culammadu ku gaalaysiiyeen bay ka mid ahayd hadallada iyo hadallo la mid ah inuu yidhi macbuudukum taxta qadamay macbuudkiinna caabudaysaan addimadayda hoostooda ayuu ku jiraa hadallo kaleo kuwa la midana waa ku hadla aad iyo aad yacni u kharriban oo kufri ah waa tii culammadu ay qabteen yacni markaa qadaaga waa tii markaa la hortaagay sanawaadka badan u xidhnaa markii dambena waa tii kufriga iyo gaalnimada loo dilay sagaal sanuu xidhnaa culammadii la weydiiyey dhammaan waxay ku kulmeen oo isku waafaqeen inuu kaafir yahay murtadnimaana loo dilay suufiyadii aan kama hadhin yaday caynkaa tahay waxay ku leeyihin weli ilaahay buu ahaa hadda kufriga riddaa loo dilay markaasaa waxay yidhaahdeen fuqahadii dishay way saxnaayeen waayo daahirka shareecaday ku camalfalayeen fuqahadii dishay way saxnaayeenoo daahirka shareecaday ku dhaqmayeen oo eedmay falin axkaamta adduunyana dawaahirtaa lagu xukuma waa sax isaguna baatin ahaan waa saxnaa marka isna waa shahiid fuqahadii dishayna waxay ahaayeen qaar saxan oo ijtihaadkooda ayay ku camal faleen daahirka shareecadayna ku xukumeen garna waa u lahaayeen taas ma isqabanaysaa in la yidhaha fuqahaduna waa saxan yihiin isaguna waa saxnaa ya labaduba gar leh isna shahiid buu ahaa fuqahaduna xukunkay ku xukumeen xukunkii shareecadu ahaa waa baail huwa bicayni hadalka noocaasay suufiyadu ku hadleen waa hadal baatila oo marka waxa weeyaan butlaankiisu iska cadyahay wy hadallada kufrigaa ruux hadduu ku hadlo ou yidhaahdo macna kalaan uga jeeday mid laga aqbalaya maaha waatuu yidhi cumar bnu khaaab radi allaahu canh ina naasan kanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuuli illahi sala allahu alay waslam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wainamaa nu'aakhidkum al'aana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminnaah waqarabnaah wman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana xadiiska bukhaari saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cumar bn khadaab iyada uu cumar mawquuf ku yahay saxaabada wuxuu ugu khudbadeeyey inuu cumar yidhi radia allahu canhu wa ardaah dad baa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa wax loogu qaban jiray waxyiga oo waxa ay samaynayaan ama waxa ay qarsanayaan waxyibaa ku soo degi jiray oo caddayn jira oo kashifi jiray waxyigii hadda waa go'ay oo munaafiqiin badan nifaaqooda waxaa lagu sheegay waxyiga ayaa lagu sheegay waxyi ayaa lagu sheegay marka waxyigii hadda waa go'ay buuri hadda waxaanu waxaydinku qabanaynaa wixii noo muuqda oo camalladiinna ka mid ah odhahaya ficilba kii noo muujista khayr waa nabadgelinaynaa waana soo dhowaynaynaa kii noo muujista waxaan khayr ahaynna ma nabadgelinayno mana soo dhowaynayno haba yidhaahdo yacnii niyaddayda iyo sirtaydu iyo waxaan rabaa waa wanaagsantahay haba yidhaahdo taa ha iddicoodee oo ha sheegtee mana nabadgelinayno mana soo dhowaynayno haddii waxaan khayr ahayn uu ruuxu noo muujisto marka dadka dawaahirta in loo qabanayo oo waxay ku hadleen lagula xisaabtamayo oo taa lagu abaalmarinayo oo taa ama lagu fogaynayo ama lagu soo dhowaynayo ayuu cumar bnu khadaab sheegay saxaabadana cidna kuma inkirin saxaabadana cidna kuma inkirin dadka markaa dawaahirta eh, in lagu xukumayo oo axkaamta adduunyo in dawaahirta dadka lagula dhaqmayana waa qaacido qaci ah alimaamu shaatibi kitaabkiisa almuwaafaqaat waxa uu ku sheegayaa dadka in dawaahirta lagula dhaqmaa oo daahirka loo qabtaa khayr iyo sharba inay tahay yacni markaa qaacide qaci ah oo qawaacidda shareecada ka mid ah bale inay qaci tahay buu tilmaamay ayna danni ahayn alimaamu nawowi sharaxa saxiixu muslimka kitaabuliimaan markuu sharxaayo wuxuu odhanayaa dadka in dawaahirta lagula dhaqmaa waa asal usuusha shareecada ka mid ah kitaabkiisa riyaad saalixiinka wuu baabaystay baab macnihiisu uu yahay axkaamta adduunyo in dadka lagula dhaqmayo dawaahirta marka axkaamu dunya waa cala dawaahir waa mabniyatun cala dawaahir adilo badan baa mawduucaasi leeyihi oo nebigu sala allahu aleyh wasalam kii waxa weeye iimaan muujista walow gaalnimoba ha qarsanayee wuxuu kula dhaqmi jiray waxa uu muujistay hadday tahay dhiiggiisu inuu dhowran yahay xoolihiisu inay dhowran yihiin yacnii muslim inuu yahay in lagula mucaamilayo dawaahirtaasaa lagula dhaqmi jiray xataa dadka qaarkood oo iimaanka iyo islaamnimada muujistay waxyina lagu sheegay inay munaafiqiin yihiin nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kula dhaqmi jiray wax ay muujisteen taasuu kula dhaqmi jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul wuxuu nebigu kula dhaqmaayey axkaamta adduunyada daahirkaa ah wuxuu kula dhaqmayey yacni muslimiinta inuu ka mid yahay zawjadii uu qabay lagama farqin oo lama odhan gaal iyo muslim isma qabi karaan wax nifaaqan iyada laguma sheegin wax munaafiqnimaa ah laguma sheegin marka ankixadoodii lama burin warasadoodii muslimiintahaa lama dhexal seejinoo lama odhan gaal buu ahaa aabbihiinoo dhaxli maysaan masalada noocaasana shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku sheegaya fii kitaab aliimaan marka mujalladka toddobaad ee majmuuc fataawaha ayuu kaga hadlaya wuxuu odhanayaa dadka qaarkood waxay moodaan ciddii la yidhahdo waa kaafirba in axkaamtii riddadu ku dareerayso mase aha oo waxa kala duwan kufriga daahirka iyo kufriga baatinkaabaa kala duwan waayo munaafiqiinta daahirka shareecada marka la eego islaamnimay ku xukuman yihiin laakiin islaamkaasi waa xukum adduunyo saas aawoodee cabdulaahi bnu ubay bnu saluul markuu dhintay warasadiisii muslimiinta baa dhaxashay buui nikaaxiisiina lama burin oo markuu noolaa lama kala farqin isagiiyo zawjadiis oo waxaa jira wax la yidhaahdo yacni islaam xukmi ama iimaan xukmi iyo islaamnimo xaqiiqi ah ama iimaan xaqiiqi ah marka ruuxa baatinkiisi isagaan la ogayn bay axkaamtii adduunyada lagula dhaqmayaa sida u muujistay actiqhaa fa innahaa mu'mina yani xukmuha xukmu lmu'mina looga jeeda bas odhaahday ku hadashay keliyuu nebigu iimaanka ugu xukumay iimaankana waxaa looga jeeda iimaan xukmi waa iimaan bidaahir ama waa iimaan xukmi taas yadaa baa looga jeeda mas'aladani waxay leedahay adilo badan saxaabada qaarkood waatay yidhaahdeen nin saxaabiya waxay ku sheegeen oo yidhahdeen waa munaafiq markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi alaysa yatashahad miyaanu ashahaadanayn qaaluu bala walaa shahaadata lahu waa shahaadanaya laakiin shahaado ma leh alaysa yusallii qaaluu bala walaa salaata lahu waa tukada laakiin salaad ma leh qaala ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim xadiiska saxiixa nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam kuwaas waa kuwa ilaahay iga reebay dilkooda xadiis kale wuxuu sheegaya nebigu yihi sala allahu alay waslam innii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum layma farin qalbiyadooda inaan baadhbaadho layma farin uurkooda inaan jeexana layma farin bimacnaa daahirka inaan kula macaamilaa lay amray macnuu saas ayuu u dhacayaa calaa kulli xaal masaladaasi waxay leedahay adillo badan bay leedahay saas aawadeed warka ay suufiyadu leeyihiin qofku wuxuu yidhahda waxaasaan uga jeeday waa layska qaadanaya waa qawl baatila ah. oo ta'wiil baa loo samaynayaa hadalkii macnaha faasidka ah daahirka ku ahaa ruuxii waa loo awilayaa waxa uu yidhaahdo markaa waan uga jeedayna waa layska yska aqbalaya ee aan hadalkii ku lamaanayn warka noocaasi mid baatila weeye waa mid aan sax ahayn waa mid qawaacidda shareecadu ka hor imanayso nusuusta iyo adiladuna ka hor imanayso ahlucilmiguna waxay sheegeen inaan loo awilayn alimaam ibnu xasmi kitaabkiisa fisalka waxa uu ku sheegayaa hadduu ruux yidhaahdo yacni yuhuudda iyo kiristaanku waa mu'minuun waa mu'miniin muslimiintuna waa kaafiruun waa gaalo oo deedna hadhow marka la qabsado uu yidhahdo markaan leeyahay yuhuudda iyo kiristaanku waa mu'minuun waxaan u jeedaa waa mu'minuuna bitaaguut ilaahay bay rumaysan yihin maahee taaquutkay rumaysan yihin baan u jeedaa markaan leeyahay muslimiintu waa kaafiruun markaan leeyahayna waxaan u jeedaa waa kaafiruuna bitaaguut wuxuu imaam ibni xasmi odhanayaa la aqbali maayo sheegashada uu saa sheeganayo inu saa uga jeedi kufri baana lagu xukumaya muraadkaasaan uga jeeday la aqbali maayo inuu yidhaahdo kufrigae gaalnimadana lagu xukumay culammaduna sidaa uu sheegay isla ogoliyey qaadi ciyaad waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa ashifa bixuquuq almustafaa hadduu ruux uu rasuulka caayo dabeedna hadhow marka la qabsado uu yidhaahdo rasuulka ugama jeedin rasuulkii sharciga ahaa rasuulkii ilaahay ee sharciga ahaa ugama jeedin rasuulka waxaan uga jeeday dibqallooca dibqalloocan uga jeeday la aqbali maayo hadda irsaalku wuxuu leeyahay irsaal sharci iyo irsaal qadari alam tara ana arsalna ashayaaiina cala alkaafiriina ta'uzuhum azza wa arsalna alriyaaxa lawaaqixa aayad kale ilahay yidhi marka waxaa jira irsaal qadari irsaal qadari baa jira laakiin rasuul haddii la itlaaqo maxaa mutabaadira waxaa mutabaadira rasuulkii sharciga ahaa rasuulullah in loo jeedo taasaa mutabaadira marka idan sheegashada uu sheeganayo hadalkii daahirkiisa wax khilaafsan uu iddicoonayo oo uu sheeganayo hadalkanna kufri uu daahir ku yahay sheegashada mid la aqbalaayo ma qaadiciyaad waxa uu tilmaamay in lagu kufri xukminayo hadalka uu leeyahay inamaa aradtu kadaana lama aqbalayo waana lagu gaalnimo xukminayo marka calaa kulli xaal qaacidadan hadda masaladay ku saabsan tahay waa marka lafdigu aanu ahayn mid macno faasida ama macno kale sariix ku ah ama ku daahir ah ee uu yahay lafdi muxtamil ah ama mujmal ah yacni ama wax la mida marka uu yahay saas aawadeed taa in laga saarayo sheikhu waa tilmaamayo mahmaa amkana fi alcuquudi waalfusuuqi waaliqraaraati wahayriha amkana qaydka abu ku daray oo wuxuu u shartiyey waa inay suuragal tahay haddaynay suuragal ahayn muraadkooday sheeganayaan inay uga jeedeen in lagu xambaara ma suuragal aha ee waxaa lagula mucaamilayaa yacnii waxa uu ku hadlay daahirkiisa lagula mucaamilayaa loo qabanaya haddaba eray mujmale markuu ku hadlo eraygaasna uu yidhaahdo saaya saasaan uga jeeday waa mid waxa weeye loo aqbalay waayo cumuumka xadiiskaa laga qaadanaya inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in ma nawaa ruux walbana waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo odhaahaa iyo camalladu mid walibana waa soo gelaya bacdu alculamaa oo yidhi innama alacmaalu binniyaat waxaa looga jeedaa xagga camallada laakiin xagga odhaahyadu ma soo gelayaan qowl noocaas oo shaad ah oo ahlucilmiga qaarkood laga sheegay waa jiraan laakiin qowlkaas waa daciif daliil odhaahyada camallada lagaga reebayaa ma jiro innama alacmaalu binniyaat xadiiskuna waa caam haddii la yidhaahdo qowlka camal lama yidhaahdo waxaa la odhanayaa wakhtiyada qaarkood qowlku camal waa noqdaa nusuustana waxaa weeye waa lagu fasirayaa mawaadicda qaarkoodna culammadu waa isla oggol yihiin in camallada uu soo gelayo markuu ilaahay uu yidhi wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun bimaa kuntum tacmaluun marka la yidhi qacan waa soo gelayaa odhaahyadii waa soo gelaya khayr iyo sharba markuu ilaahay uu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat camallada wan wanaagsan la samaynaayo odhaahyadii kuma jiraan in la yidhahdo ma suuragal ah ee qatcan biijmaaci alculamaa waa soo gelayaan acmaasha saalixaadkee la samaynaayo odhaahyadii waa soo gelayaan hadday tahay ikhlaarkii shahaadateynka hadday tahay adkaartii hadday qiraa'atulqur'aan tahay hadday khayrkee tahay waa soo gelaya axaadiista sheegaysa ruuxa markuu dhinto saddex baa raaca waxa raaca xoolihiisu waa raacaan ehelkiisuna waa raacaan camalkiisuna waa raacaan labaa soo noqda midna waa ku hadha camalkiisaa ku hadha camalka aqwaashii lagama reebi karo marka nusuusaha kale ee badanba sida loogu kulansan yahe oo loogu ijmaacsan yahay in odhaahyadu camalka soo gudagelayso ayaa kanna ay soo gudagelaysa deliil lagaga reebaana aanu jirin innama alacmaalu bianniyaati wa innama likulli imri'i maa marka ruuxu hadalkiisa wuxuu yidhahdo waa uga jeedi waa in loo aqbalaa ama maa yatacallaqu bilinsaani binafsihi fahada laysa fii istisna deedna masaluu sheikhu baraarujinaya masaladaas waxay tahay wixii naftiisa ruuxa ku tacalluqa istisna kuma jiro oo waxba lagama reebaayo ee wax kasta oo uu yidhi saasaan uga jeeday waa la aqbalayaa mar haddii ay suuragal tahay in markaa sidaa loogu xambaaro oo macna markaa waxaa weeye kale aanay sariix ama daahir ku ahayn bal ina alcibrata bima nawaahu laa bima lafada bihi tixgelintuna waxay tahay la tixgelinayaa wuxuu niyeeyey ee wuxuu ku lafdiyey waxba lama tixgelinaayo markay tahay wax xaq isagun khuseeya markay tahay xaq isagun khuseeya wa ama ida tacalaqa bikalaamihi xaqun lilghayri fakadalika nactabiru maa nawaa ila ana dalika alghayra ida taalabahu bimuqtadaa lafdihi lam yakun lana an naxkuma ila biaahiri liqowlihi sala allahu aleyh wasalam inama aqdii binaxwin mima asmacu wuxuu kaluu sheikhu yidhi haddii hadalkiisa uu ku tacalluqo xaq cid kale leedahay ay ku tacalluqdo saas si la-eg waxaa la ictibaarinayaa wuxuu niyeeyey waxaa laga reebayaa uun ciddaa kale ee xaqaasi ku tacalluqaa hadduu dalbo oo waxa uu ku lafdiyey uu ku dalbo uu yidhahdo war xaqaas uu ii qirtay ama uu sidaa uu yidhi ha layga siiyo oo ay noqoto masaladii masalatulxukmi mutaalabana uu sameeyo khayrka uu ku tacalluqaya hadalkaas marka inooma sugnaan waxaas uu ku hadlay yacni marka waxa weye daahirkeeda in loo qabto mooyaane wax kale inooma sugnaan wax kale inooma sugnaan bimacnaa sidaa uu ku hadlay baa lagu xukumaya marka mas'alo masaladii hore ka sii durugsan buu markaa sheikhu hadda u gudbay oo masaladii hore waxay ku saabsanayd waxyaalaha mujmalaadka masaladan kalena waxa weeye xuquuqda dadka iyo mucaamalaadkooda waxa ku saabsan in dawaahirta markaysa waxa loo qabanayo yani markaa ta noocaas ah haddii waxa weeye ciddaa xaqa kale ku tacalluqda ay dalabtay marka baabkii kufriyaadka iyo bidaca iyo ashyaada noocaasa hadda isagaa tani kuma saabsana waxay ku saabsan tahay xuquuqaha dadku ay isku yeeshaan iyo ashyaada la midka marka tan noocaasa haddii waxa weeye ciddii hadalkaasi uu ku tacalluqayey yacni bimuqtadaa lafdihi uu wax ku dalbo waxay noqonaysaa markaas in waxa weeye hadalkiisu wuxuu yidhi in loogu xukumayo ayay noqonaysa laakiin haddaanu mutaalabo samayn markaa lafteedana waxay noqonaysaa in niyadiisii loo daayo waayo xaqa cid kale leedahay mutaalabadiisa ku xidhanta markaa saas aawadeed sheikhu waxa uu yidhi baabka kinaayaadka hadday talaaqa tahay hadday dihaarka tahay hadday iilaaga tahay hadday xoraynta tahay hadday waxyaalaha la midkaa ah tahay sida waqafkaoo kale iyo ashyaada la midka ah kullu daalika waxay leeyihiin sariix iyo kinaayo culammaduna markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan kinaayaadku waxa loo shartiyaa niyo niyaa loo shardiyaa marka niyadaasaa kinaayadii ka dhigaysa mid waxa weeye sariixii la mid mida ah ama ka baajinaysa oo markay ka hadlayaan culammadu baabka talaaqa waxay kala farqiyaan kinaayada iyo sariixa shaygu hadduu sariix yahay in la yidhahdo maxaad uga jeedday uma baahna bes daahirka hadalku ku hadlay baa yacni markaa lagu xukumay talaaqina ku dhacay waa hadduu sariix yahay hadduu sariix yahay uma baahna in la yidhaahdo maa qasadta ama maa aradta maxaad uga jeedday waxaanay ku furmaysaa hadalkii furitaanka sariixa ku ahaa ama daahirka ku ahaa markuu sheego gabadhii waa furmaysa si kaleo daahirka khilaafsan hadduu sheegtana lama aqbalayo lama aqbalayo laakiin shaygu hadduu kinaaye yahay waa shay aan talaaqii ku caddayn laakiin aqbali karta in macno talaaq looga jeedo hadduu nooca yahay waxaa la odhanaya maxaad uga jeedi hadduu talaaq ku fasiro ou yidhahdo talaaq baan uga jeedi talaaqii baa la ictibaarinaya hadduu yidhahdo talaaq ugama jeedinna talaaqii lama ictibaarinayo calaa sabiil mihaal ninku inuu ku yidhaahdo ooridiisa ama xaaskiisa alxiqii biahlik reerkiinna haleelo reerkiinna qabo waa lafdi muxtamil ah oo kinaayo ah wuxuu aqbali karaa inay talaaq tahay oo furitaan looga jeedo wuxuuna aqbali karaa inaan furitaan looga jeedin eraygaana nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadh waa ku furan oo gabadhii tidhi acuudu billaahi minka allah baan magan galay oo aan adiga kaa magan galay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aley wasalam laqad cudti bicadiim waxaad magan gashay cid weyn cid weyn baad magan gashay buuhi ilxaqii biahlik buu idhi dabeed marka alaaq baa la ictibaariyey hadalkaas wax alaaqoo kale lama sheegin reerkiina haleel oo reerkiina qabo erayga laftiisa saxaabigii ka mid ahaa saddexdii marka gaswatu tabuuk ka hadhay ee aayaadkii tawba ku soo degeen wuu isticmaalay xaaskiisaan u isticmaalay oo wuxuu hi ilxaqii biahlik isaga hadalkiisa alaaq lama ictibaarin waana nafsu lkelima sababtu waxay tahay nebigu markuu isticmaalaya eraygan alaaq buu uga jeeday laakiin saxaabigani markuu isticmaalayey isagu talaaq ugama jeedin marka kinaayada haddii talaaq looga jeedana talaaq buu noqonaya haddaan talaaq looga jeedina alaaq ma noqonayo marka baabkan waa ku tacalluqdaa oo yacni dadka marka hadalkooda in lagu xambaaro muraadkooda ay maanta iyo dhaaraha yaga laftooda waxaa loo noqonayaa ruuxa dhaartay niyadiis iyo qasadkiisaa loo noqonaya xataa ina niyata tajcalu alcaama khaasan waalkhaasa caaman wax kale iska daaya niyadu khaaska inay caam ka yeesho caamkana khaas ka yeeshaa waa dhacdaa oo isagoo dhaaranaya ayaa waxaa dhici kartaa lafdi caama dhaartiisu inuu yahay macno khaasana dhaarta uga jeedo yacni culammadu taas waa sheegaan suma almuxaashaatu wa qasru lqasdi wa qasru lqasdi yacni masaa'isha marka waxaa weeye usuulka xataa culammadu kaga hadlaan bay ka mid oo muxaashaadkaas iyo qasadka in lagu gaar yeela iyo ashyaada noocaasi waa ashyaa niyooyinka ku tacalluqa waa jirtaa dhaaraha in ruux haddii dhaar lagu yeeshay oo maqaamu dacwo la joogo dabeedna dhaari ku qadooday oo u dhaartay dhaarta inay markaa u dhacayso niyada cidda dhaarsanaysa taasi waa mas'ala khaasa laakiin markayna caynkaa ahayne maqaamu dacwo aan la joogin cidi aan dhaarsanin oo dhaar sharcan ugu yeelanin waxaa dhaartu noqonaysaa biniyati nafsi laakiin haddii kale waxay noqonaysaa biniyati almustaxdif sida axaadiista saxiixaba ku soo aroortay muslim saxiixa ku soo wariyey yamiinuka calaa maa yusadiquka bihi saaxibu wa fii lafdin aakhar oo ka sariixsan waxa uu sheegayaa alyamiinu calaa niyati almustaxlif dhaartu waxay ku sugnaatay ka dhaarsanaya niyadiis hadduu tawriye niyeeyo oo inuu macno kale uga qasdaayo niyeeyo niyada uu sidaa niyeynaayo waxba kama jiraan dhaartaa sharcan loogu yeeshay ee lagu dhaarsanayo sida dhaarta looga rabo unbay u dhacaysaa tawriyaa niyoonayaa waxay ka baajinaysaa ma jirto waxay ka baajinaysaa taasi waa masala khaasa oo baabkaa laga soo reebiyey aymaanta ku saabsan in niyadiisa la eegayo yacnii aymaanta ashyaada qaarkood baa la eegaa niyat niyatulmustaxlif sida xadiis kaloo sariixa ku ah muslim saxixa kuso wariyey shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi laysa liaxadin an yaxmila kalaama axadin min annaasi ila maa carafa annahu araada laa calaa maa yaxtamiluhu dalika allafdu fii kalaami kulli axad wuxuu shiikhuu yidhi yacni cidnaba uma sugna hadalka cidi tidhi inuu ku xambaaro mooyaane wuxuu gartay inuu uga jeeday sidaa inuu ku xambaaro mooye si kale inuu ku xambaaraa mid u bannaan maaha laa calaa maa yaxtamiluhu dalika allafdu fii kalaami kulli axad eraygaasi wuxuu ixtimaali karo oo cid kastaba hadalkooda uu ku ixtimaali karo inuu iskaga xambaaro mid u bannaan ma aha ee siduu isagu uga jeeday ruuxan ku hadlay inuu ku xambaaro ayaa laasima wuxuu kaloo alcallaamatu ibnulqayim yidhi markuu xadiiska sheegay inama alcamalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa wahada yacum alcibaadaati walmucaamalaati walaymaani walnuduuri wa saa'ir alcuquudi walafcaal arrinkaasi wuxuu caam ku yahay xadiiskaasi cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo dhaaraha iyo nadarada iyo cuquudda kale iyo afcaasha intaba caamba ku yahy ibnu cusaymiin wuxuu yidhi abwaabta fiqiga dhammaantood waa soo gelayey imaamu shaafici wuxuu yidhi xadiiska inama alcamal binniyat wa inama likulli imri maa nawaa toddobaatan baaboo fiqiguu soo gelayey bacdu alculamaa waxay yidhahan waa mubaalaqo laakiin culammada qaarkood waa tiriyeen oo suyuudi kitaabkiisa ashbaaha waxa uu tirinayaa yacnii bitaxdiid inay tahay oo toddobaatanka baab inuu soo gelaya inay muxaqaq tahay oo toddobaatankiiba markaasuu tiriyey markaasuu yihi weliba wuxuu aqbali karaa inuu ka badan yahy wax ka badan inuu soo geliyo ibnuqayim wuxuu yidhi fa iyaaka an tuhmila qasda almutakalimi wa niyatahu wa curfahu fatajniya calayhi wa cala ashariica waxaan kaaga digayaa inaad markaa ihmaaliso ka tagto ruuxa hadlaya qasadkiisa iyo niyadiisa iyo curfigiisa iyo caadadiisa oo aad isagana ku gaboodfasho shareecadana ku gaboodfashaa kaaga digaya imaamu shaafici wuxuu yidhi walqowlu qowluhu fima ma xtamala ficluh markuu afcaasha xataa muxtamilkaa ah ka hadlayey wuxuu yidhi ruuxa hadalkiisa ayaa markaa la ictibaarinaya wixii ficilkiisu ixtimaalayo marka waxaa la mida ah wixii qowlkiisu ixtimaal leeyahayna waa la mid marka marka la og yahay muraadka noocaasaan uga jeeday eraygana aqbali karo muraadkii baa loogu xambaaray muraadkii ayaa loogu xambaaray waana masalada ay culammadu ka hadlaan oo ay tilmaamaan yacni ruuxii hadduu marka waxa weeye marna lafdi mujmala isticmaalo mar kalena lafdi yacni markaa waadixoo cad uu isticmaalo labada lafdi in laysku fasirayo labada lafdi in laysku fasirayo oo shaikhulislaam ibnu taymiya mawaadic kutubtiisa ka mid a ah ayuu masaladaa kaga hadlay oo ku taqriiriy culamo badan oo kalena waa sheegeen oo mucaasiriin iyo khayrkoodba leh waa sheegeen xataa waxay culammadu tilmaameen mutlaqa iyo muqayadka kalaamka culammada in laysku xambaaray marku marna wax itlaaqo marna wax qaydo labadiisa kalaam ee mutlaq iyo muqayadka in laysku xambaaray fuqahaduna ku dareereen oo markay waxa weeye aqwaasha a'immada ka hadlayaan ama culammada waxay yidhahdaan markan waa itlaaqay markanna waa qayday labada hadal baa la isku qaydayaa bay yidhahdeen yani waxa weye culammadu saas yadaabay tilmaamaan ibnu cabbaas mar wuxuu yidhi waxa weye nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay waa arkay ra'aahu bifu'aadihi maratayn mar kalena wuxuu itlaaqay nebi maxamed in aragti lagu gaar yeelay wa muxammadan biru'ya ibnu kasiir wuxuu odhanayaa labadaa riwaayo midna waa mutlaqo hadde waa kalaama ibnu cabbaas labadaa riwaayo midna waa mutlaqo midna waa muqayado riwaayada mutlaqa ah oo uu ru'yada itlaaqayo waxaa lagu qaydayaa riwaayada muqayadka ah ee uu qalbiga ku qaydayo ra'aahu bifu'aadihi maratayn dabeedna wuxuu sheegayaa riwaayada indhihiisuu ku arkay sheegaysa iyadu inaynay asixin laakiin labada riwaayo kale saxiixa ah mid waliba saxiixa tahay labada riwaayana waa laysku qaydayaa mutlaqa iyo muqaydka laysku qaydaya wuxuu ka odhanaya fii tafsiiri suurati najmi ayuu ka odhanaya wakadalika marayo ra'aahu bifu'aadi maratayn waa qabanaya dabeedna wuxuu odhanayaa riwaayadani waxay qaydaysaa riwaayada kale mutlaqada ah ee sheegaysaa inuu ibnu cabbaas yidhi nebi maxamed sala allahu alay wasalam ilaahay waa arkay waa arkaydu waxay u fasirmi kartaa indhihiisu ku arkay iyo qalbigiisuu ka arkay waa lafdi yacni waxa weye mutlaqa ama mujmala marka riwaayada kalea qaydaysa mukhtasarka saxiix muslim ee lilmundiri ee uu taxqiijiyey saas ku odhanaya markuu xadiiskaas maraayo ku tacliiqinaya shaikhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi itlaaqyada fuqahada in la qaato iyadoo aan loo noqonin waxay ku fasireen waxay sababaysaa yacni waxa weeye madaahib qabiixa in lagu dhaco oo cidda hadalka tidhi aynay u jeedin in lagu dhacay keensanaysa yani sheekhu wuxuu tilmaamayaa itlaaqyada culammadu ay itlaaqeen ama fuqahadu ay itlaaqeen in waxa weeye yacni marka waxay ku fasireen itlaaqyada mawaadic kale in loo noqonayo lagu fasirayo oo taa iyadaa loogu xambaaray culama mucaasiriinta ahlulcilmi badan baa sheegay masalada noocaasa lafdigu markuu mujmal yahay yacni hadal kale oo markaa waadixoo cadna uu leeyahay ruuxu in loogu xambaarayo hadalka markaa wanaagsan wa khaasatan hadduu markaa yahay yacnii ruux markaa qumanaanshiya wanaag lagu yaqaano ruux marka wanaag lagu yaqaano oo daahirkiisu salaamo iyo markaa salaax uu yahay oo wanaag in lagu yaqaano iyo sunno ay tahay oo in markaa bidca iyo baatil iyo aan lagu aqoon waa markay suuragal tahay in loogu xambaaro waa qaacidada saynu soo sheegnay laakiin lafdigu hadduu marka waxaweyaan yahay mid waxa weeye sariixa ama wax la mida mid waxa weye la aqbalayo dacwada iyo sheegashada yacni waxa weeye khilaafsan daahirkeeda khilaafsan mid la aqbalaya maaha mid la aqbalaya maaha marka labada mas'alo waxaa habboon in la isla marka laba masalaa jira mid waxay ku saabsan tahay yacni ruuxii hadalka markaa mujmalkaa ku hadlay waxaa la hayaa hadal kale oo uu muraadkiisii caddaynayo marka kaas waxaa loogu xambaaraya hadday suuragal tahay hadalka uu muraadkiisa ku caddeeyey waa mas'alo taasi waa nooc masale labaadna waxay ku saabsan tahay ruuxii hadalkan mujmalkaa ku hadlay lama hayo hadaluu ku fasirayo muraadkiisa laakiin cibaaradu waa mujmal markaana waxaa loogu xambaarayaa yacni xusnan bidanni macnaha wanaagsan baa loogu xambaarayaa haddii daahirkiisu salaamo iyo salaax iyo sunno yahay waa xusnu danni bihi xusnu danni bilmuslimi muslimkii in lagu maleeyo malo wanaagsan lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayraa walaalaha kale mu'miniinta inuu khayr ku maleeya waxay ka dhigantahay naftiisa inuu khayr ku malaynayo ya naftiisa inuu khayr ku malaynayo ayay ka dhigantah waata ka asaxday cumar bnu khataab inuu yidhi laa tadunna bikelimatin kharajat min akhiika sharan wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan ha ku malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan kharajat min fii muslimin sharan kelmad af muslim ka soo baxday ha u malayn shar ha ku malayn wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan adoo khayrka meelaad ku xambaarta uga helaya shar ha ku malaynin ee macnaha khayrkiiyo wanaagga ugu xambaar ibnu abidunya baa mudaaraatu naas ku soo wariyey maxaamili baa aamaasha ku soo wariyey bayhaqi baa shucabuliimaanka ku soo wariyey khatiib albakhdaadi baa mutafiq iyo muftariq ku soo wariyey baaxisiinta qaarkoodna waxay sheegeen sanadkiisu inuu saxiix yahay markaasay sanadka taxeen almuhim hadalkan uu cumar yidhi iyo hadalkiisa kale ee ku saabsan daahirka isma caaridayaan midba maqaam buu ku saabsan midba maqaam ayuu ku saabsan yahi ahlu cilmiguna waa ictimaadeen labadaba laba shay oo iska hor imanayo isdhiidayana maaha alimaam isxaaq ibnu rahweyhi waxau weydiiyey imaam axmed xadiidkan maxaa lagu fasirayaa buu yidhi macnihiisa looga jeeda idaa balagaka shayun can akhiika faxmalhu calaa axsanihi yacni waxaa weeye hadduu walaalkaa shay kaa soo gaadho waxa wanaagsan ku xambaar xataa laa tajida lahu maxmalan maa yacnii bihi isxaaq ibnu rahwey baa weydiinaya waxaanu weydiinaya imaam axmed imaam axmed wuxuu yidhi tacdiruhu taquulu lacalahu kada lacalahu kada ibnu muflix baa ku soo aroorinaya kitaabkiisa aladaab alsharciya walminaxu almarciya mujalladka koowaad saddex boqol iyo lix iyo siddeetan safxadda abu ku soo aroorinaya bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen masaladan ku saabsan mujmalka marka laga hadlayo waxay markaa yidhaahdeen ruuxii hadalkiisii looma awilayo marka mujmalkii baa macno kale loogu xambaarayaa oo marka meel kale uu ku sheegayna ma suuragal aha baatil weeye ta noocaas wax deliilana male bacdu alculamaai almucaasiriin ayaa sidaas iyadaa yidhi warkaana ku nuxnuxsaday waxaana ku xambaaray raddu ficil qaacidadan cidda baqday oo doontay si qaldan inay u adeegsato ayay marka waxabay is yidhahdeen radiya dabeedna markaa tadbiiqoodu inuu qaldan yahay may sugin oo halkaas kamay soo gelin ee qaacidadii saxiixada ahayd ba waxay marka ka dhigeen inay tahay qaacido qaldan saas iyadaa bay ka dhigeen ilaa qaarkood ay yidhaahdeen qaacidadan markii ugu horraysay waxaa la yimi abilxasan qaarkoodna ay yidhaahdeen m markii ugu horraysay waxaa la yimi cabdalla cazaam abixasan baana ka qaatay yacni waa saas wax jirana ma aha warka noocaas waa jirtaa marka waxa weeye inuu abilxasan u isticmaalay si qaldan uuna doonay inuu marka ku daafaco dad marka ahlulbidac wa dalaala ah inuu ku daafaco qaacidadan uu doonay laakiin tadbiiqa qaldan ee qaacido markaa saxiixa ah la dabaqo ee loo adeegsado la doono in loo adeegsado si qaldan ma keensanayso asalkeedaba in la diido asalkeeda in la diido ma keensanayso saas aawadeed ayaa sheekha cubayd aljaabiri sheekh kale oo markaa waxa weeye cabdilcasiis alrayis la yidhaahdo masaa'iluu ku tacaqubay waxaa ka mid ahayd masalada noocana ah, xamlulmujmal cala almufasal ayaad markaysaga ku tagtay qaacidada noocaasna waa qaacida xasaniya waana qaacida baatila wuu ka jawaabay masaa'ishii marka waxa weeyaan caynkaas ahayd waa ka jawaabay cabdicasiis rayis raxmatullahi cala aljamiic wuxuu kaga jawaabay qaacidadan inay saxiixo tahay laakiin tatbiiqa qaldane dadka qaarkood ay tabaqeen ama ay adeegsadeen inay keensanayn asalkeeda in la diido inayna keensanayn dabeedna aqwaal culamo ayuu odda ka soo qaaday oo ahlucilmigu markaysaga qadiiman wax xadiisan ay tilmaami jireen yacni marka ayuu soo qaaday waa nadkaanay kolley ku jirtaa haddii ciddii u baahan markaa raadsato faa'iido badan baa ku jirta oo laga helayo maqaalka waxaa la yidhahdaa cardun wa iidaax ayaa la yidhaahdaa marka jawaabtu sheikha ugu soo jawaabayo mas'aladan waxa weeye nuquul badan oo aad u muhima eh, ayuu soo naqlinaya sheekhiina markii dambe masaa-ishii kale qaarkood wax waa ka yidhi laakiin tan waa ka aamusay markii dambe yani waxa weeye yaday fiicnayd sida saxdaa dee inuu ictiraafo oo uu yidhahdo markiisa marka aniga iga qaldantay saasi ay ahayd haddana masaa'ishii kale wuxuu wax ka tacaqubi karayuu markii labaad tacaqubay laakiin tan waxa weeye wuu ka aamusay saxduna waxay ahayd inuu waxa weeye siduu tii hore u caddeeyo toddobana inuu caddeeyo inay saxdu sidaa tahay haddii kaleo xujadii markaa uu hayo inuu xujada ku tacaqubo marka maqaalka calaa kulli xaal in loo noqdaa fiican cardun wa idaax oo la raajico nadkana lagala soo baxo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub